slى اllah وslm عlى nabiy اllahi وعlى alih وsaxbih wman wala ama bعd allahuma اnfacna ma calamtna وcalimna ma ynfacuna wزidna cilma qala اlimam abu isxaaq اlbir raximah اllahu taعalى fi mandumatih اlmubaaraka fi اlaadaabi wاlxahi عlى طلb اlcilm wتزahudi min الdunya فخف أبناء جنسك واخشع منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا maxaad leedihi فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا خالدهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمستا وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت wman laka bالsalaamati fi zamani tanaalu اlcisma ilaa in cusimta walaa talbath bxayin fiihi daym yumiit اlqalba ilaa in kubilta وغرب فالتغرب فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقتا فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدتا walow fawqa alamiiri takunu fiiha sumuwan wairtifaacan kunta anta fain faaraqtaha wakharajta minha ila daari الsalaam faqad salimta وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنتا جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلتا wadawltu اlcitaaba wazidtu fiihi lianaka fi lbaطaalati qad adalta walaa yaqrurka taqsiirii wasahwi wakud biwasiyati laka in rashadta وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا مئة وستا وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى فخف كعبso أبناء جiنسika jinsigaada kuwa ah waksha minhum kala baq kamaa sida ad oga ba kamaa sidii oga baq aad takshaa oga baqdo addaraaqima libaaxyaha dadcunka ah iyo wasabanta mamarka iyo shabeellada saad oga cabsatoo kale oga cabso wa khaalidhum abnaa jismi jinsika la mukhaaladay oo la macaamul la macaamil oo la dhaqan wasaayilhum kana fogow oo faaruq dhinac ka mar xidaaran xaalaad tahay ka degdegaaya digtoonaad ka digtoon tahay wa kun waxaad noqotaa ka saamiriyi saamiri oo kala noqo idaa goortii lumista lagu taabto musanifku weli nasiixadiisii buu noo wadaa raximahu llah hadda wuxuu ka hadlayaa dadka iyo la dhaqankiisa iyo rufaqada iyo saaxiibada iyo dadkan abnaa-ul jinsiga ee isku jinsiga ah dhibaatada badan ay isku hayn karaan iyo khatarta badan ay ku gelin karaan haddaadan digtooni iyo xadar aadan qaadanin ood wixii wanaagana kala macaamilin wixii kalena aadan ka gaabsanin inay meel xun ay kugu ridayaan waana mabda'a qur-aanka kariimka uu tilmaamay labada dhinac baa soo ishaaraya ilahay uu leeyahy watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan inaad dadka kula macaamisho wixii biri ah wixii alla kacabsi iyo taqwo oo la xaqiijinayo oo laga shaqaynayo dhinacii kalena waa la taabto waxaa waxaa la walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan wax ku saabsan dembi aakhradaada iyo adduunkaada iyo maslaxadaada iyo u fiicnayn iyo cadaawad iyo waxaan loo baahnayn muslimiinta dhexdooda arrinta ayadaa ha kala shaqaynin oo ha kala kaalmaysanin mabda-aasaa la rabaa qofka inuu ku tacaamulo oo uu ku shaqeeyo marka wuxuu kuleeyahay dee mucaamalaatu nnaas weeyaan oo nabiga calayh salaam markuu ka hadlaayey wuxuu ka hadlay in dadka dhanka wanaagga lagala macaamilo waa fiican tahay dadka ku dhex jira jamaacadooda jumcadooda cilmigooda wacdigooda iskaashiga khayrka iyo wanaagga ummadda isku kaashato taa waa fiican tahayoo intaba qofka ka maqan baa laga khayr badan yahi aladi yukhaalidu nnaasa wayasbiru calaa adaahum khayru min aladi laa yukhaalidu nnaas walaa yasbiru adaahum midka dadka dheehaya ee dhibkoodana ku sabraya wanaaggana ka qayb qaadanaya yaa wuxuu ka khayr badan yahay midka bannaanka intuu maray wixii khayran aan ka qayb qaadanin ummaddana aan wanaag ku dhex jirin haddii laakiin ay noqoto shar maxdi ah ama aad u aragta inay dhibaato kaa soo gaari ama diintaada dhaawac ka soo gaari ama saameynaada ku yeelan karin inaad munkarkii wax ka bedasho inaad bannaankaada ka marto od ka fogaato ayaa khayrka ku jira laa khayra fii kahiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas saddexdaasaa lasoo sheegay dadka waxa ay ku kulmaan ay iskugu imaadaan khayrkoomaba jiraba inuu yahay macruuf iyo khayr iyo wanaag laisu sheegayo ama uu yahay islaax daatalbayn dadka oo la heshiisiinayo ama uu yahay ugargaarida dadka goomoon ee baahan in loo hadlaayo oo loo gargaarayo in laga tashado intaa waxaan ka ahayn waa wax dhaawac adduunyadaada ila ku ah aakhiradana dhaawac ku ah wax natiijeiyo midho oo wanaagsan oo kaaga imaanayana ma laha wixii intaa ka badan iskaga gaabsuu ku leeyahay musanifka raximah llah fakaf marka wuxuu yihi ka baq abnaa jinsika dadka jinsigaada ah ee abnaa-ul jinsiga ah waa hebel waa ina hebel waa reer hebel waa dadkiini waa jiiraankiini dadka maca dalika waxaa dhici karta dhib inuu kaasoo gaaro xaggoodi ka taxadar waksha minhu kaba ka baq buu kuleeyahay markaasuu weliba wuxuu ku tusaaleeyey sidaad oga baqayso khatarta ay leedahay kaanahu sidaa ishaaray xadiidka nabiga oo kale calayhi salaam markuu nabigu uu leeyahay shay aad ha looga fogaado wuxuu yihi fafira min almajduumi kamaa tafiru min alasad qofka juudaanka qaba cudurada faafa ka fogow oo ka carar saad libaax oga cararto oo kale kamaa tafiru min alasad ti oo kale wuxuu kuleeyahay ka cabso oo ka dhowrso dadka aada isku maaragtay jinsiga tihiin ee aada wada degan tihiin ama aada ehelka ama jariska aad tihiin weligaa taxadir ka qaado kamaa sida takshaa aad oga baqaysa adaraaqin daraaqinkum waa jamcu dirqaam dirqaamkuna waxaa weeyaan alsad alfataak alqataal almuftaris libaaxa dadka dila cuna aan arki karin wax bini aadam wax dad aan arki karin noole aan arki karin ee noolasha ku rifa kaasaa waxaa la yihahdaa darqaan baa la yihahdaa libaaxaasaad oga cabsanayso wasabanta sabantunu waxa weeyaan waa xayawaanka namirka la yihahdo ama shabeelka la yidhaahdo isaguna ee aadka udhib badan sidaad oga cabsanayso dadka oga taxadirabu kuleeyahay laguma faraayo shaki iyo niyad xumi iyo suu dhanni mala xumi laguma faraayo inaad dadka aada mala xum ka filato lakin waxaa lagu faraya taxadar weligaaba inaad taxadartanaato aada kaflad iyo ku jirin inaad iska tiraahdo un khalaas arrintu waa iska fiican tahay a dhankan kala macaamul dhanka kalean ka gaabso kuleeyahay wa khaalituhum dadka dheh waa kan marka mukhaaladadii waa lagu amrayaayo ku dhex jir dadka la macaamil laakin muxuu ku yidhi wasaayilhum haddana almusaayala almufaaraqa inaad dadka a haddana wixii aan wanaagsaneyn aad ka ka faaruqdo ka tagto wixii wanaag ana kula mucaamilo marka isku dar bayna almukhaalada walmusaayala adoo dadka dheehayo wanaag baad maqasho maaha ka qaybgal a waxbaa la eh, dad baahan baa yaa loo taakulinaya waad maqashay dhexgal a waxaa gubtay waxbaa eh, suuq baa gubtay mathalan beeraha biyo ku fataheen abaaraha dhacay cuduraha faafay dad baa isku dhaco o isdagaalay arrimaha waa dowrka qofka muslimka laga rabo markaasa rabo ibras ibras shaksiyat lmuslim qofka muslimka shaksiyadiisa markaasa raba inay muuqato oo banaanka soo istaagto oo uu noqdo anfacu nnaas khayru nnaasi anfacuhum linnaas markaasaa dadku ay soo kala baxaan waa lawad arkayaa duruufta laakiin midna banaanku soo dhigo waa hadli oo banaanku imaani midna maxaa weeyaan waa isgabinayo gadaal dambuu jiraayo in uun la la baraarujiyo mooyeene ma kacayo waa khaalidu wasaayirhum kana fogo oo ka dheero oo faaruq wixii aan ku anficaynin xidaaran digtooni aad ka digtoon tahay darteed wa kun ka saamiriyi idaa lumista saamiri ninkii la dhihi jira muuse saamiri waa waqtigii nabi muuse calayhi salaatu wasalaam uu aaday limiiqaati rabbihi rabbi inuu la kulmo oo uu kitaabkii towraadana loo soo dhiibo duurusiina markuu baxay qisadii qur-aanka ilaahay nooga warramay fi suurati daaha waad garanaysaan waa baxay wuxuu ku dhaafay ciidankii iyo shacabkii walaalkiis oo shaqiiq ah oo haaruun la dhaho asagana nebi ah oo yihi bal dadkan qariib ulcahdi fi lislaam weeyaan waa dad la gumaystay gumaysti baa gumaystaa dili dadka hadduu gumaysta aada u dilana markay madaxa kor u qaadaan oo ay baraarugaan maba dhawaba maba dhowaba ayagoo nabad leeyahay oo laga tagay oo cadowga iyo gumaysti ka tagayba in in weli la kor tagay bay umalaynayaan xorriyadoodii iyo inay caqligoodi iyo damiirkooda ushaqeeyo mudday ku qaadataa walidalika nabi muuse waa dhibeen ayagoo muslimiina oo raacay haddana inta ay wax weydiiyeen iyo inta ay dhibeen iyo inta ay mukhaalafa ku sameeyeen iyo inta ayaga la ciqaabay ilaa markii u dambeysay ayagoo tiih ku jira ya arbaciina sana tiihuun ayuu nabi muuse ka dhintay alayhi salaatu wasalaam haaruunna waa dhintay ilaa yuushac binu nuun ninkii ahaa yuushac oo ardaygii muuse ahaayo nabi ilahay ka dhigay markii dambe uu ku badbaadiyey oo baytulmaqdis ay qabsadeen xagga aada marka agga aadayeen marka marka uu baxay nabi haarun de waa kii ku soo haray nin saamiri la yihahdaa soo baxay oo shariir ah shir badnaa oo waxyaalo badan oo waxyaala iktishaafay oo helay oo waxay dhahaan jibriil calayhi salaatu wasalaam faraskiisii meeshuu maro ayuu arkay oo meeshii oo noolaanaysa oo geedii angegnaa doog kasoo baxaya buu soo qaatay markaas wuxuu yidhi arrin baa ka imaan doonta markii dambe wuxuu ka fikiray inuu u sameeyo cijli cijli low jasad cijlan jasada lahu khuwaar inuu u sameeyo markaa waa qur-aanka ilahay ka sheekeeyey oo uu yidhi hada ilaahukum wa ilaahu muusa fanasiya waxaan isaga waa ilaahay nabi muuse uu halmaamay haye ayaga dhan badeena meesha kusoo yaaceenba ah, waxay kusoo yaaceen waxaanay wax moodayaan war ma waalantiin nabi muuse haaruun alayhi salaam war waad baadiyeysantiran isoo raaca waa la hadlay markii dambe nabi muuse alayhi salaam waaba loo sheegay isagoo maqan in dadkii fitna ku dhacday saamiri u dhumiyey waa soo laabtay isagoo cadhaysan walaalkii waa kii canaantay qoomkii waa kii canaantay saamirina si gaara ula hadlay ah, maa khadbuka ya saamiri maxaa kugu dhacay bu maxaa kugu kasbay arrintan ayada asagana wuxuu yihi arrinta nafteeda i ii suuraysay nafteeda ii suuraysay waxaasaa isku soo qabaltu qablata min athari rasuul fanabadtuha wakadalika sawalan linafsi waxaasaa isku dardaray nafteedaana itustay wahaakada marka waa kii habaaray marka muxuu yihi idhab faina laka fi lxayaati an taquula laa misaas ku habaaray nolosha waxaad leedahay inaad tiraahdo istaabasha ma jirtooy yaa la istaabanin ku towxiidkii taabtay oo diinta ilaahay dhaawacay oo uu khatar geliyey islaamnimadii iyo towxiidkii muslimiinta ilaahay wuxuu ku riday cudur la yihahda laa misaas haddii la taabto isaga waa qandhanaya waa soo dhici kii taabtana uu qandhan kii taabtana uu qandhan marka waa wuxuu yidha yaa la istaabanin yaa ku dhacda wax la yihahdo marka tii buu soo qadanaya wuxuu leeyahay dadka sidii saamiri oo kale noqo laa misaas a ah, a ah, banaankaada banaankiisa mare maxaa la yidhi mare isgeed ma qaabato a ah, inkastoo dad banaankiisa mare oo haddana aan la baxsanayn ay jiraan ya wado haddaad aamusta muxuu la aaminsan yaha lagu dhihi haddaad hadalka xaggaas u wadaa baa lagu dhihi ya kolley lama badbaadayo laakin haddana salaamada waxay ku jirtaa inaad iska gaabsato oo taxafudo islaamada ku jirta inta badan wakhaaliطhum la muxaalade oo la macaamil wasaayirhum kana faaruqo wixii aan ku anficaynin faaruqoo ka fogow xidaaran ee ixdar caduwaka maratan waxdar sadiiqaka alfa mara bay dheheen waxay dheheen cadowaada hal mara ka digtoonow cadowaada hal mar baad ka digtoonan saaxiibkaana kun jeer ka digtoonow bay dheheen ninka xogtaada og ee xeeladaada og ee xaqiiqadaada og ee kula socda kaasaa kugu daran maalintuu dabca inuu jallaafato kuu dhigo ya waxay dheheen wataqi shara man axsanta ilahi sooma dhehen qofkaad ixsaan u samaysay gurigaada ku noolay waxa siisay wax u qabatay shaqa siisay kada kaa shartiisa kaba iska ilaali kaa shartiisa iska ilaali saas yirahdeen waxaa kaloo soomaalida dhahaan waxaa jira nin xoolahaada cuni oo ku xaman soo sama nin xoolahaada cuni oo haddana ku xuman waliba culmigaas u leey inkaarqabahan ilahay baa iga soo qaaday ilahay baa iga soo qaaday u leey llahu khayra shukran lahu axsanta baaraka allahu fiik intuu kugu kaalmeyn lahaa marka tii oo kale u ishaaraya wuxuu leeyahay <clears throat> xidaaran ka digtoonow wa waxaad noqotaa ka saamiriyi oo kale noqo saamiri muuse saamiri idaa goortaad yaad noqoni markasta ma noqonaysid kaas nin xun buu ahaa lama raacee xala noqdana ma ahee laakin waxaad ka soo qaadan khaslada ah idaa goortii baa saamiri oo kale noqon lumista lagu taabto marki lagu taabto a ah, ah, ka bood yani markii meel xun lagu wajaho lagu jiheeyo lagu jiido ka istaago ka taxafud weeyaan wain jahiluu hadday kugu jaahilnima sameeyaan kugu xadgudbaan aleyka korkaada dadkiibaa kugu xadgudbay faqul waxaad tidhaahdaa salaamun dheh ay salaamun calaykum saa dheh salaamun calaykum laa nabtagi aljaahiliin ah, salaamun calaykum laa nabtagi saa dheh cabdiraxmaan waxaa lagu amaanay اldina ymshuna ardi ida khaaabhm اljaahiluun qaaluu salaama markay dadkaasa ku xadbaan salaamurafaaraqa la yihahda saa ku nabadgal oo kaga bax idfac bilati hiy axsan wixii wanaag ahood u tari karta u taroo haka taxsi qaadan yani weliga haddaad tiraahdo laba qodob dadkan haddaa wax u tarta dhibaata hadhow kollay kuuba abaalgudayaan haddaad tiraahdo khayr badan baa yaad waynaysaa khayr badan baad waayn marka ay dhibaato kuu geystaan haddaad tirahda ka tallaabo ka taxsi qaado oo tallaabo ka qaadna ayaduna khayr badan baad weyn marka waxaa la rabaa waxaa la isfaraa idfac bilati hiya axsan faida aladii baynaka wa cadaawa kaanahu waliyun xamiim markaad wanaag usamay wanaag u samaysa xoolaha iyo xayawaan libaaxaad aragteen ka sheekeynayn dhibka badan yaaba qofkii wax u tara isagana marka dambe u nuglaanaya isaanka iska wada isaga faida aladii baynaka wa cadaawa kaanahu waliyun xamiim wama yulaqaa ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaha ilaa duu xadin cadiim dadka sabra unbaa taa gaari kara dadka sabra ya unbaa taa gaari kara oo halkaasi ay ka suuroobi kartaa in dhibaato intii lagu geysto aad wanaag ugu bedesho ama iska sabirto qofkii sabray oo ilaahay nasiib siiyey unbaa taa yeelan karaa ayib wain jahiluu calayka faqul waxaad tidhahdaa salaamun ay salaamun calaykum dheh lacalaka waxaad mudan tahay oo dhici kartaa sawfa dib dambe inaad taslam nabad gasho in facalta haddaad saa samaysee haddaad salaam tiraahdo ood iskaga gaabsato inaad nabad gashaad dhici kartee waman laka xaggeed kaaga ka helaysaa bisalaama nabadgelyo fii zamani yacni zamaanka iyo adduunyadan aad ku nooshahay nabadgelyo seed ku heli tanaalu lcisma atanaalu lcisma ilaalin lagu ilaaliyo miyaad gaari ilaa in cusimta in lagu ilaaliyo mooyeene wuxuu ka hadlayaa haddana adduunyadu almacsuuman casamahu llah saasuu nabig alay isalatu wasalaam almacsuum man casamahu llah macsuumka waa qofkii ilaahay nabadgeliyey qofkii ilahay badbaadiyey unbaa badbaadi qofka ilahay xifdiyey unbaa xifdismi walidalika markaad banaanka ubaxayso gurigaada ka baxayso waxaa lagu xirsi xidhan maxay tahay inaada dadka dhibin ayagana ayna ku dhibin inaada baadiyeenin ayagana ay ku baadiyeenin soo saa ma allahuma ini acuudu bika an adila aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhila aw ujhala calay dadkaas adigana taada inaad ilahay ka badbaadiyo agana tooda sharkooda kaa badbaadiyo yaaba lagu magan galaa marka almacsuum man casamahu llah qofka ilahay ilaaliyo unbaa ilaashane oo ilaashimadu waxaa weye xag allon bay ka timaadaa sida ilahay nabi maxamed buu yidhahday wallahu yacsimuka min annaas nabi maxamed dadka ilahay baa ka badbaadiyey inay dhibaato diineed iyo dhaawac diineed ay gaarsiiyaan iyo xataa mid dil ahoo isagoon risaaladii iyo dacwadii gaarsiinin inay dhibaato dil a ah gaadhsiiyaan isagoo nabiga aleyh salaatu wasalaam fi aadi waa la ilaalin jiray waa la difaaci jiray xiraasa iyo waardiya jiri jiray marka aayadda soo degtay ayuu madaxiisa intuu kala soo baxay teendhadii wuxuu yihi ayuha nnaas insarifuu faqad casamani allah iska taga iska kala taga ilahay baa ilaaliyey waardi dambe iyo washmayn dambe iyo ilaalin dambe nabiga alay slam looma yeelanin iska taga buy iska taga ilahay baa ilaaliye waman laka bisalaama salaamo iyo nabadgelyo xaggay kaaga ahan fi zamanin xilli tanaalu lxisma ilaalin iyo inuu ilaahay ku dhowro ma gaadhaysa atanaama oo kale ka dhigan tahay istinaad ka garanaysaa tanaalul cisma ilaa in cusinta in lagu ilaaliyo mooyeene xag alla lagaa dhowra mooyeene cismo iyo ilaashimo ma helay side laakiin ilaahay un magan gal weeyaan macnuhu ilahay magan gal nacam sheikhulislaam ba wuxuu leeyahay hadal qiimo badan meeshan ku qoran wuxuu yihi bacdu nnaasi laa taraahu ilaa muntaqidan dadka qaar weligiis dhaliil iyo wax ka sheeg iyo dadka unbu buu ku mashquulsan yahay yansaa xasanaata dawaa'ifi waalajnaasi dadka wanaagoodii xasanaadkooda waa halmaami wayadkuru mahaalibahum ceebahoodana mar walba waa sheegi fa huwa mithlu dhubaab daksi oo kale weeyaan yatruku mawducu lburi wasalaama jirkaa meesha caafimaadsan ee nabadda ah uu ka tegi wayaqacu cala aljurxi waaladaa dhaawaca iyo boogta iyo meelaha muu u fuulaa wa haada min ridaa'ati nufuusi wa fasaadi almasaaj waa nafta aadka u xun iyo muxuu ahaa suul misaaj dare yani dareen xumada iyo eh, eh, dhaqan xumaday kamid tahay naam walaa talbath bixayin laa talbath ha ku dhex nagaanin bixayin qabiil ama dad fiihi dhexdiisa uu yahay daymun dulmi yumiitu lqalba qalbiguu baktinayo o dilayaa ilaa in kubilta in gama laga xidha mooye lagu xabisa mooyeen yani wuxuu ka hadlaya marka waxa la yihahda alhijra haddii meel dhibaato kaa qabsato oo magaalo iyo qabiil iyo wadan iyo dhibaato kaa qabsato caayarta ha kusii nagaanina iskaga haajir a walaa talbat ha ku nagaani ah, bixayin qabiil fiihi daymu dulmi ku sugan yahay yumiitu lqalba oo qalbiga dilin waad dhigi karta dad qalbiga kaadiya qalbi jab un iyo jab un aad kala kulmi ha dhex joogin ilaa in kubilta Eh, eh, kubilta macnaha waxa weeyaan alkablu waxa weeyaan waa alqaydu wasijin qofka haddii la xiro oo xabis la geliya waxa la dhaha mukabal mukabalyadayn mukabal masjuun marka in lagu xidho xidhan tahay mooyeene weligaa meel dhibaato kaasoo kaasoo gaadhay ha dhex joogin wey ardullahi waasica fatuhaajir alam takun ardullahi waasica fatuhaajir ah, tuhaajiru fiha waman yuhaajir fi sabiili illahi yajid fi lardi muraagaman kathiira wasaca ninkii ardada ilaahay u hijroodo oo meeshii markaa dhibaato kasoo gaadha iskaga tago meel uu ku xasilo oo nicmo iyo waasixnimo uu ka helo ayuu helaya saasuu helaya ah, dhul ula qabsaduu heli dhulkaa ilahay haddaad meeshii kugu adkaata ka tagto meel kale aad tagto waaqaca maqnaati kacay alwaaqicu yashhadu dhalik ah, alwaaqicu yashhadu dhalik dadkii dhibaatooyin iyo dagaal iyo waxaas oo dhan iyo kasoo qaxay waxdaadkas iyagoo isbedelay oo nabad noqday oo lasoo dhaweeyey oo deegaan fiican helay oo dhismo yeeshay oo noolaaday baad arkaysaa marka waa xikmadii ilahi subxaanahu wa tacaala xikmadii ilahi bay kamid tahay meel haddii lagaa naco meel baa lagaa jeclaan meel dhibaata hadii kaasoo gaadho meel baad ku baxsan ood nabad ku heli meel haddii diintaada dhaawac kaas lagugu cadaadiyo meel baad xoriyad diina ku helaysaa sidaa weeyaan ha ku nagaan waana sunat lambiya nabigeena waa hijrada maku ka haajiray nabiyullahi ibraahim alayhi salaatu wasalaam waqiila faamana lahu waqaala inii muhaajirun ilaa rabbi aadam ibraahim alayh salaam waa hijrooday ardul shaam waa ki hijrooday sala allahu alay waali wasalam ciraaq buu haajiray nabi ibraahim alayhi salaam ciraaq buu ka haajiray shaam buu haajiray dayib markii dambena carruurtiisa qaar kamid ah reerkiisa waa kii haddana xijaas xijaas keenay oo maka dejiyey ismaaciil iyo hooyadiis halkaas deena nabiga alayh salaam iyo farciisi uu nabiga noqday alayh salaatu wasalaam waharib gariib noqo oo meeshaa joogta iskaga tag fatagarubu inaad qariib noqotood meel ka meel meel aan hayn tagto fiihi khayru khayr baa ku sugane eh. harib waxaa kaloo dhihi karaa harib harbi iyo sharqi yaa lakala dhaha shari aad harbi aad hada meesha ku ceshato washariq sharqi aad in biriiqika haddii candhuuftaadii qad shariqta aad ku margato candhuuftaadi adaad ku margato qorax ka soo bax aad ama qorax udhac aad ama junuub aad ama koonfur aad ama galbeed aad meeshaa rabta meeshii markaasi wanaag lagaga sheego iska aad kol haddaa canuuftaada ku margato maxaa laga wada canuuftaada ku margato qofka hadduu ciiloobo ciil galo canuuftiis ku mergasa mo canuuftis ku merga haddaa ma hadli karo jiriq baa ka yeehi cunaha canuuftaa ku merganaysa ma hadli karo wixii uu qaba xataa ma sheegan karo qofka asaga ee guhaada iyo ciilka iyo xanuunka u hayo maxaa ku dhigay alam takun ardullahi waasica meesha ku ad ku adkaata ka nabiy ambiyadii iyo saalixiintii iyo salafkii iyo nabiga kii maka yiri orday taga oo arda xabash aada ardulxabash saxaabada nabiga aleyh isalaatu wasalaam dhulkan oo dhan baa ardulxabash la dhihi jiray orday aada buu yiri boqor baa jira aan agtiis dadka lagu dulminina ayib alimaamu shaaficina abyaadiisii qiimaha badneed ood garanaysaan uu yiri taqarab can alawطaani fi طalabi اlculaa wasaafir fafi lasfaari khamsun fawaa'idu tafriiju hamin waiktisaabu maciishatin wa cilmun wa aadaabun wa suxbatu maajidin wa waxaa shan faa'idaa laga helaa buu yiri inaad hariib noqoto ood waddankaada ka tagto meel aado yani markii lagu dhiman wayo marka laga hadlayo inaad tahriibto ood badahaas ku rido ood saxaraha libiya ku dhimato ood halaag naftaada gelisa lagama hadlayo ogaanteeda lahada oo wax aan madmuunahayn oo lahubin aad naftaada uhawirto ood ehelkaada uxanuujisa iyo waalidka walaa tulquu biaydiikum ila tahluka bu ilahay leeyahy laftiina halaaga ku ridina waxaa laga hadlayaa meel dhibaata ka jirta meel aamina laga hadlayaa laakiin meel dhibaato ba ka sakayso oon ammaan ahayn maaha waxaa laga hadlaya fawaaiddaa shanta ee uu sheegay imaam shaafici raximah llah tafriiju hammin hamigii iyo murugti baa kaaga baxaysa iktisaabu maciishati nolol baad kasbanaysaa wa cilmun cilmi iyo aqoon baad heli iyo khibrado iyo aqoono kala duwan wa aadaabun aadaab baad helaysaayo dhaqankii iyo caadadii iyo curfigii waddankiinii iyo dadkiinii dad kale oo ka fiican markaad u tagto wixii o dhan baa waa iska kaa bedelayaan wa suxbatu maajidin dad wanaagsan baad la saaxiibaysaa ninkii boqolka boqolka nin dilay ee markii dambe nin caalima loo sheegay ee uu tagay iyo toobad maleeya muxuu yihi waad leedahay toobade ka tag wadankaada ardadooda ka tag fiina ardu suu iyo waa dhul xun eh ardu suu inay tahay maxaa lagu ogaaday boqol ninka dilay bay fiirsanayaan dadka o dhan marka dad isdhaama maaha boqol ninka dilay yaa ku dhex nool oo weli ka shaacabaayo oo dadkii utagayo o ninka raba utagayo boqol ninka marka dadka o dhan ba ardu suubay ahaayeen iskaga carar marka ka haajir dad wanaagsan marka aad baa walaa talbad bixayin fiihi daymun yumiitu lqalba ilaa in kubilta waqarif ataqarubu fiihi khayrun khayr baa ku sugan a washariq shari aad iyo qorax kasoo bax ama shari aad in biriiqika ee in shariiqta haddaad ku margato biriiqika canuuftaada yani haddaad ciishooto falaysa zuhdu zuhdi maaha fi dunyaa lagu zaahido khumuran maaha aha daciifnimo la anta adigu biha addunyadu alamiiru amiir baa tahay in zahidta hadaa zaahido wuxuu kala saarayaa azuhd lmamduux wzuhd lmadmuum inta uu soo socdo o dhan ba wuxuu nagu hadla ka hadla musanifka inaan zaahidno adduunyada qiimaheeda garanno aakhirana aan gacanta midigta ku qabsano ayuu ka hadlay laakiin markii zuhdi addunya la dhaho macnada ma waxa hayso o dhan inta ka dhex baxdo adduunyadaada tacmiirkeedii waxqabadkeedo dha ka dhex tag macnuu maaha macnaheedu maaha dhar liito xiro macnaheeda maaha lugaha dhulka ku jiido madaxa foorifoorari ma aha daciif miskiin aho tabar daran iska dhig maaha taa iyada taa zuhdi ma aha zuhdi taa lama yidhaahdo xaqiiqata zuhdi waxa weeyaan sida uu sheegay sheekh islaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala inaad waxaan aakharadaada wax u taraynin aad ku mash aad ku mashquulin oo wixii ku anfacaya aad ku mashquusho taasa waxaa la dhahaa zuhdiga dhabtaa ah wey ilahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahay wabtaqi fima ataaka allahu daar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya soo ma aakhiradaadana raasaa lagu yiri adduunyadaadana ha halmaamin laakiin addunyada yayna noqonin waxa aad wax walbaba ka hormarinaysa addunyada ayna noqonin hadday isqabsadaan khayr iyo adduunyo ka hormari wey salaaddii baa la aadaamay tukaankaada xir soo ma baa la aadaamay tukaankaada xir oo salaada aad jamaacada aad khayrki iyo wanaagga xaggiisa hormari adduunyada wasiila ha noqotee haayo ayay noqonin ayayna noqonin marka zuhdigu waa sidaas ee khumul ba aha inkisaar iyo dacfi iyo tabardari iyo inaad isliiddo ma aha zuhdiga lidalik nabig alay slam wuxuu yihi almu'min alqawiyu khayrun min almu'min adaciif axabu ila llahi min almumin adaciif muminka qawiga ah ayaa ka khayr badan muminka daciifka ah qofka daciifkaa ah ee uu meesha fadhiya ee qofna wax utari karin wax tarsan karin iyo midka maarata qawiga khayrkiisana la imaan adduunkiisana qabsanaya naafica kaasaa khayr badan buu nabiga sala allah aleyh wasalam yiri falaysa zuhdu zuhdi ma aha fi dunyaa adduunyada lagu zaahido khumuulan daciifnimo laanta adigu bihaa adduunyada alamiiru amiir baa tahay in zahid zuhdigii saxda hadaad la timaado ood aakhiradaadana aad raadsato sidii loo baahnaa adduunyadana adaa halmaamin amiir baad ka tahay adduunyada waxaad tahay zuhdi oo kii la rabay wey waa zuhdigii la rabay laanta bihaa alamiiru amiir baa ta idaa zahidta haddaa zahidto walow fawqa alamiiri amiir wax ka koreeya takunu fiiha haddaad ahaan laheyd sumuwan sarrayn iyo wartifaacan korayn kunta anta adaad ahaan laheyd haddii wax amiir iyo boqor boqor ka koreeya uu jiri lahaa adaa ka koreyn lahaa qofka wasiyadan iyo dardaarankan qaatay ee wanaaggaas iyo naseexada ee kala duwanee adduunkii iyo aakhiradii iyo cilmigii iyo khayrkii iyo wanaaggii intaba laga hadlay qofka qaata amiir buu ka koreeyaa wey macnaha walow fooqa alamiiri amiir korkiisa takuunu fiiha hadaad ahaan sumuwan sarreyn iyo wartifaacan koreyn kunta anta ada ahaan lahaa <clears throat> hadduu jir adaa kaa sarreyn lahaa wey macnaha <clears throat> fa in faaraqtahaa adduunyadan haddaad faaruqdo oo weli tadkiir bixaqiiqati dunya addunyadii xaqiiqadeeda ibnu xasuusinaya iyo inaad adduunyada aan mar walbaba iyada loo iilalino iyaduna hor wax kasta laga hormarinin fa in faaraqtaha haddaad faaruqdo adduunyada oo wakarajta minhaa aad ka baxdo adoo nabad ah ilaa daari salaami <clears throat> daartii nabadgelyada ee jannada u baxdo faqad salimta waad nabad gashay qofkii adduunyadan ka badbaada dhibaatadeeda iyo shuruurteeda oo aakhiradiisa gacanta iskugu geeyo ku dadaala qofka asagaa wuxuu u baxayaa markuu dhinto ilaa daari salaam lahum daaru salaam cinda rabbihim ayay leeyihiin wallahu yadcuu ilaa daari salaam daartii nabadgelyadeed wey wax yaraatee dhibaato ay leedaha ma jirto gaajaan jirin oon baan jirin xanuun baan jirin da iyo duqnimaan jirin cabsi iyo kayriya buuq baan jirin wax aba yaraatee aad ka wa iyadoo waa nabad waay dhan kasta nabadda dhan kastay nabad ka tahay daarusalaam ilahana geliye jannada wey walidalika ilahi wuxuu leeyahy udkhuluuha bisalaamin aaminiin dad waxaa arkaysa guryahooda ku qoranaya udkhuluha bisalam hada khad khada waa khada udkhuluuha bisalaamin aaminiin guryaha iyo albaabaha inagu qorta sax maa sax maa bacd asalaf guryahooda markay ku niman ku qortay way ka noqdeen guri way ka laabteen guri o dhan bay ka laabteenba Ah. yani biskalaami aaminiin ma meel waxaa jirtaa lagu tilmaami karo jannadoo kale ya soo ka lagu dhex jiraya la dhex taahaya maha guriga dhexdiisa gurigii la galay soo kale dhex taahaya maha hilibkii lagu keenay soo kal lafta ay kumudi maaha ee laga yaaba inaad ku margataba ya bisalaamin aaminiin xaggay taalla salaamin aaminiin waxa weye waa jannada waay magacaas ayadaa iskale wax ku haystana male ah. magaalo magaalo waxaa jirtaba hadda daarusalaam la yidhaha sooma ah. khalaas yatafaaluuna in tafaalu laakiin xaqiiqada dhabta waxaa weeyaan daarusalaam jannada laga waa jannada fa in faaraqtaha haddaad adduunyada faaruqdo oo kharajta min aad ka baxdo adoo nabadgalay oo saliim ah oo qalbi saliima ah, aad kala tagto adduunyada dhibaatadeeda ka baxdo ilaa daari daarusalaamna aad u baxdo faqad saliimta waad nabad gashay marka wax dhibaato daba ma leh wain akramtaha haddaase adduunyada karaamayso ood koolkooliso oo wanadarta fiiha adduunyada aad fiirfiiriso liikraamin karaameyn aad ku fiiriso fa nafsaka naftaadii qad ahaanta waad ihaanaysay haddaa adduunyada un aad koolkooliso ood macaanisato ood adduunyada un horboodo ood addunyada wax ka dhigto hadda waxaa weeyaan naftaada ihaanaad ku ridi ah, aakhiradaadii kamaadan shaqaysan oo maadan shaqaysanin cibaadadaadii iyo daacadaadii iyo oo maadan shaqaysanin wain akramtaha haddaad karaamayso oo nadarta fiiha aad fiiriso liikraamin aad ku fiiriso fa nafsaka naftaada qad ahaanta waad ihaanaysay jamactu laka anasaa'ixa famtathilha hadda wuxuu ka hadlaya musanifka gabagabada hadalka wuxuu le jamactu laka waxaan kuu soo aruuriyey annasaa'ixa naseexooyinkii ee famtathila ku dhaqan xayaataka intaad nooshahay maaha maanta iyo berri iyo meehee intaad nooshahay xayaatadan xayaatadaada nasaaixda iyadaa ku dhaqan jadiirun fi dalik kitaabkan isagaa inaad wadato mar walbaba aad muraajacayso habeen walba isha mariso aad isha mariso iska wadato runtii ayuu mudan yahay kitaabkan jamactu laka nasaa'ixa baan kuusoo aruuriyey nasaaixda famtathilha ku camal fal xayaataka intaad nooshahay fahiya ayadu nasaaixdaasi afdalu afdalu ma shay ka ugu fadli badan oo ugu fiican wey aada imtathalta ku camal fasheed waxaad ku qaadato ka ugu fiican liannahu mustaqaatu min alkitaabi wasunna waa nasaaix laga soo qaatay qur-aanka iyo sunada nabiga laga soo qaatay wey maaha nasaaxa iska hadala ma aha waxay ku salaysan tahay qowlka ilahay qowlka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayuu kuu aruuriyey wadawaltu alcitaaba wadawaltu waxaan dheereeyey alcitaaba canaantii baan kugu badiyey iyo inaan ku naseexenayo ku canaananayo soo maray hadal uu ku hadlay musanifka raximahullah adduunyadi baad u leexatay haweenkii baad u leexatay maalkii iyo madaxnimadii baad uleexatay filaan baad uleexatay habeenkii baa iska jiiftaa oo keyrka awo cerki ragga gaadhay xidigaha fiiri wadawaltu lcitaaba canaantii baan kugu dheereeyey wazidtu fiihi weliba waan ziyaadiyey citaabkaasi liannaka adigu fi lbaaalati bataaladii iyo dayaaci iyo shaqala-aantii iyo waxqabad la-aantii yaad qad adalta ku dheeraatay a ah, waxqabad la-aanti waxqabsasho la-aan yaad ku dheeraatay sidaa darteed ana canaantaan kugu dheereeyey bu kuleeyay ha wadawaltu lcitaaba wazidtu fii waana ku ziyaadiyey nacam liannaka adigu fi lbataala badaalada waxa weeyaan waa diyaacu lcumr qofka cumrigiisi inu dayaco oo waktigiisi ka faa'idaysan waayo oo shabaabkiisi iyo dhalinyarinimadiisii wuxuu ku tagsiyeyba unan garanaynin cilmigiisii iyo maalkiisii afarta su-aal laisweydiin doono qiyaama markii la tago afar su-aalood can cumrika can shabaabika can cilmika can maalika intaba waa la isweydiin doonaa marka bataala ayaad qada dalta ku dheeraatay oo diyaacu lcumri fima laa daa'ila taxta cumrigii oo la dayaco waxaan qiimaba lahay inaad ku dayacdo walaa yagrurka yuuna kuu kadinin yani laa taku taqsiri bada ka wadaa laa yagrurka haku kadsoomin ha qaadanin alla ya haku kadsoomin ha fiirsanin taqsiirii aniga gaabintayda wa sahwi sahwigayga halmaankayga wakhud qaado waxa kale hafiiri anaha fiirinine biwasiyati dardaarankeeda lakaadaan ku dardaarmaayo in rashidta haddaad qof toosan aad tahay qof toosan oo murshad ahoo rashiid haddaad tahay wasiyadeeda qaaduu kuleeyahy walaa yaqrubka taqsiiri aniga gaabintayda waa ki lahaa adigoo saasaa tahay saasaa tahay u dhihi jira afkiisa ku hadlaayay ayib wa sahwi sahwigayga sahwi iyo halmaan iyo baraarug la-aantayda ha ku kadsoomin oo ha qaadanine iga leexo iga fiicnow wakhud qaada biwasiyati dardaarankayga laka adiga in rashit rashadta haddii aad toosnaato ood qof wanaagsan oo rashiid aad tahay walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu wey wanaagga weeyaan rushda saalixulmaali wadiin adduunkaadi akhrada inuu qofka ficladaa saalix yaa rashiid la yihahda waqad ardaftuha wuxuu leeyahy marka gabagabadii totalkii iyo majmuucii abyaadan ayuu kuu sheegayaa inta beeday ka kooban tahay wuxuu ku yidhi waqad ardaftuha tiscan xisaanan wa kaanat qabla daa miata wa sitta waqad ardaftuhaa waxaan fangeliyey manduumadan tiscan xaalay tahay xisaanan wanaagsan tiscan baan fangeliyey xisaanan wanaagsan wa kaanad waxayna ahayd qabla daa marki wax la fangeli wax ka horeeya waa jiro wa kaanad waxay ahayd qabla daa tiscadaa ka hor mi-atan boqol iyo wa sitan lix bay ahayd boqol iyo lix bayd waxaad fangelisaa oo gadaal kaga dhajisaa ad raacisaa sagaal meeqay noqotay boqol iyo shan iyo toban bay noqotay marka wuxuu leeyahy wa kaanad waxay ahayd qabla da miata wasita yani qad ardaftuha waxaan fangeliyey tiscan sagaal xisaanan wanaagsan wa kaanad waxay ahayd qabla da waxaan aan fangelinaya intaaynan imaanin oon la keenin miatan boqol iyo wasitan lixdan wasitan lix ayaa meel ku taalay markaasaa waxaan gadaal kaga dhajiyey oon raaciyey tiscan sagaal marka boqol iyo shan iyo toban beed wey wasalli salli oo naxariiso ammaan allow calaa tamaami rusli rususha kii lagu taam yeele lagu khatimay wasalli rabbii yaa rabbi rabbigow calaa tamaami rusli rususha kii lagu taamyeele lagu khatimay ku salli wa iyo aalu beytkiisii alkariimati wanaagsanaa maa dukirta allow inta lagu xuso inta allow lagu xuso yadkaruhu daakiruun ay ku xusaayaan inta wax xusayso ilaah waxaad ku sallidaa oo aad ammaantaa fii mala'il aclaa ku ammaantaa calaa tamaami rusli rususha kii lagu taam yeelo nabi moxamed caleyhi salaatu wasalaam citratahu citradiisana waa aalu beytkiisa nabiga alayh salaam iyo qaraabadiisii wey alkalima wanaagsana ilaahay uu dahiray ilaahay uu rijsiga iyo xumaanta ka dahiray inamaa yuriidu llahu liyudiba cankum irisa ahl lbeyti wayudahirakum tahira wey alkalima maa dukirta inta alla lagu xuso marka waxaa weye waa waa aad bay baliiqu tahay inta ilahay la xusaayo ilahay lagu dikrigiisa la wado intaas ilaahay nabi maxamedna salli gaarsii iyo ammaan iyo wanaag xaggaada ka yimid slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wasaxbi ajmaciin tama lkitaab ilaahay subxaana wa tacala uu noo dhamaystiray manduumadan runtii oo manduuma mukhtasar oo gaaban haddana aad iyo aad mufiid u ah aad u faa'iido badan waa aragtaan arrintaas waxayna mudan tahay qof kasta o inaga nagamida inuu naftiisa ku celiyo oo muraajaceeyo oo u akriyo oo dib loo dhegeysto dad kale la gaadhsiiyo kii macalin ah iyo kii imaam ah iyo kii daaci ah iyo kii aabba ah oo reer iyo caruur iyo ehel siiyey iyo kii qof un gaadhsiin kara risaaladaas risaalo mubaaraka weeyaan ilahay barakeeyey aada iyo aad baa marka inagu burinaya nafta iyo naftiinaba la akhriyo hana la xifdiyo weliba in la xifdiyo oo abyaad walow qaar baa ka mid ah ahaatay muhimka aada istixdaarsan karo oon qaadan karo aad bay muhim noogu tahay